bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعaalى baabu ma dukira fi اlmakri wاlkhadiicة baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay dukira la sheegay fi lmakri dhagarta iyo wlkhadiicati khadiicada khiyaanada ku saabsan dhagarta ee khiyaanada wixii laga yidhi ayb qaala xadahanaa axmed bnu اlxajaaj wahuwa albakriyu almarwasiyu hiqat rawaa lahu lbukhaariyu qaala xadahanaa xaatimu bnu ismaaciil qala xadahanaa abulasbaط alxaariثiy wa huwa الnajraniyu faqiih ضaciif aa nin faqiiha xagga yani xalaashay xaaraanta iyo aada u yaqaano haddana xagga dabdiga iyo xifdiga iyana dacfi baa ku jira rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad waabu dawuud wالtirmidiy wabnu maaja wasmuhu bishru bnu raafic ayaa la yihaha magaciisa can yaxya bni abi kahiiri can abi salama can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam almu'minu mu'minku girun weeyaan mid sharta iyo khiyaanada ka dhoohan oo duruqda laysku khiyaano iyo shar iyo kama fakaraayo girun marka min algaraarati waaye macnuhuna waxa uu yahay sida khaaabi uu tilmaamay man kaana طabcuhu اlgaraara qof dabeecadiisu ay tahay kadso garaara wa qilatu man kaana طabcuhu algaraara ay tahay iyo wa qilata alfitnati lishari iyo sharta inuu u dhug leeyahay waa yar tahay wa tarka albaxhi canhu sharta inuu baarbaaro iyo duruqdeeda raaraadiyana waa nin dabcigiisu inuu ka taga ay tahay <coughs> ayb wa ana dalika laysa minhu jahlan maahan inuu jaahil yahay oo damiin uu yahay oo qabi uu yahay maaha laakinahu karamun wa xusnu khuluqin shar iyo warkeed iyo firaaqo uma haayo mana u toog haayo haddii uu isku dayo inuu fahmana waa fahmi karaa dabcan oo hadda jaahilnimo maaha nin loo qarinayo irun marka macnaheedu sidaas waay faajirkuna caadadiisu waxay tahay inuu dhagar iyo khiyaano iyo siduu dad u dagi lahaa un um uu ka shaqaynayo ayb inay sidaa tahay markada waxaa ku tusayo cumar ayaa waxaa laga wariyey lastu bikhibbin aniga ma ahi buu yidhi nin shar iyo dhagar un um u taagan inuu ogaado iyo ma ahi wala lkhibu yakhdacunii qof dhagar badanna ma i khiyaani karo yili marka macnaha wuxuu ka wadaa waana soo jeedaa shar iyo fakarkeed iyo waxaasna uma toog hayo laakiin qofka xaalkiisa waa kasi karaa ayb marka almu'minu mu'minku girun waa nin sharta ka dhoohan dadka sida loo khiyaano iyo wax loo maleega iyo khiyaano iyo waxaas ma maskaxdiisa ma u toog hayso ayb kariimun oo haddana wanaag badan waalfaajiru faajirkuna khibun weeyaan waa mid khiyaano badan oo maskaxdiisa un khiyaano kaliya ku fakarayso la-iimun oo haddana shar badan la-iim waa min allu'mi waana sharta ayb xadiidka markaad waxaa laga qaadanayaa makriga iyo khadiicadu qofku inay u noqoto waxa uu har iyo habeen ku fakero ma dabci fiican ma aha ayb walidaalika hadda waktigu wuxuu u batayba dadku nin kasta marka khiyaanadu markay badatay iyo iskhiyaanidda ka fakeriddeedu markay aada u badatay qof walbaaba isaga laftiisu khiyaanadaas u toog hayaa marka sifadan oo kirun kariimuntii waa yaraatay ayb nin walbaa marka habka laysu khiyaano iyo baxhi unbuu ku jiraa intaana mid wax ku khiyaanayo iyo mid isdhahaayo adiga laftaada yaan lagu yaan lagu khiyaanin iyay dadkii iska yihiin ayb macnahaasaa marka khaaabi uu ku macneeyo xadiidkana waxaa laga fahma ama laga qaadanaa ana algaraarata wasacya bayna annaasi bilfasaadi walbukli aladi yuusilu ila almahanati laysa min sifaati اlmu'min الtaqiy الsaalix ayb qofka khiyaano un inuu u toog hayo u taagan yahay inaynan ahayn dabci muslim qofka wanaagsan yani muslim ka fiican xadiidkan sanadkiisa bishru bnu raafic ayaa ku jira oo daciif ah laakiin dariiq kale ayaa abu daawuud kusoo saaray laba dariiq ayuu ku keenay mid nin mubhamaa ku jiro mid kalena uu ka duwan yahay kaas duruqdaas buu marka xadiidku ku xoogeysmayaa waan xasan ayb baabu sibaabi caydii caddaynteedii buu u baab yahay qaala xadahanaa moxamed bnu umaya wa huwa moxamed bnu umayata bni aadam assaawi mowla mucayطiyiin wa huwa saduuqu rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad wabnu maaja qala xadahanaa ciisa bnu muusa can cabd illaahi bni kaysaan wa huwa yukhdi can cikrimata can ibni cabbaasin qaal istaba rajulaani laba nin ayaa iscaayeen calaa cahdi rasuuli illahi sal ll ly slam waqtigii nebiga fasaba axaduhumaa midkood ayaa caayey ayaa caytamay walaakharu ka kalena saakitun uu yahay aamusan yahay wanabiyu sal lla ly slam nebiguna jaalisun mid meesha fadhiyo uu yahay uma radda alaakharu kii kale la caayey baa jawaabay oo ninkii buu iska celiyey fanahada الnabiyu sal ا ly slam nebiga waa hinqaday oo waa kacay faqiila waxaa lagu yidhi nebiga nahadta waad kacdaye maxaa dhacay qaala wuxuu yidhi nahadat اlmalaa'ikatu malaa'igtii baa kacday fanahadtu macahum anigana waan la kacay ina haada midkani maa kaana saakitan maa intii kaana ou ahaa saakitan mid aamusan yani masderiya darfiya waay muddata kownihi saakitan yani ninkaa inta uu ahaa inuu aamusan yahay raddat ilmalaa-ikatu radinaysay cala aladii sabahu kii caayay malaa-igtaa u jawaabaysay falamaa radda markuu u jawaabay nahadat ilmalaa-ikatu waa iska tagtay ayb xadiidkan hadda sanadkan cabdullaahi ibnu kaysaana ku jiro oo dacfi uu ku jiro saduuqun yukhdiu kahiiran qofka sidaas ahna xadiidkiisu mar haddii wahmigiisu badan yahay qofkaasi waa wax keenayo xadiidka inaan la aqbalin ibnu xajar markuu tirinayo asbaabta dacniga toban sababooduu ka dhigay shanna waxay u laabanaysay dabdiga shanna wuxuu u celinayay cadaalada waxyaabaha dabdiga u laabanaya waxaa ka mid a kahratu marka raawigu haddii uu ka qaladkiisu badan yahay keligiisna uu wariyey xadiidka markaasoo kale waxay noqonaysaa xoogaa cillo ayb hadda laakiin xadiidkan abu daawuud kitaabul adab buu soo saaray dariiq kale oo aan kan ahayn buu kusoo saaray sidaas uuna xadiidku ku xoogeysana marka ayb waa xasan isaguna weliba riwaayada abu daawuud waxay ka dhigtay ninka la caynayay abubakar u ahaa waa iska aamusnaa markii uu ninkan ka badiyey hadalka ayuu kacay oo asna u jawaabay iska celiyey markaasuu nabiga sidan ku yidhi sala allahu alayhi waalihi wasalam ayb qaala xadaa marka cayda qofku waa iska celin karaa qofkan intii uu ku caayay oo jazaau sayiatin sayiatu miluhaa laakiin waxaa kasii fiican inuu ka aamuso ayb qaala xadahanaa hishaam bnu camaar qaala xadahanaa rudayxu bnu catiya ninkan marka rudayxu bnu caطiyata alqurashiy muadinu beyt اlmaqdis ayuu ahaa meeshaasuu muadin ka ahaa saduuqun yugrib saduuqun yugrib rawaa lahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad waa ragga kitaabkan bis looga wariyo qaala xadahanaa ibraahimu bnu abi cablata can umi dardaa marka ibraahimu bnu abi cablata shaamiyu hiqatun can umi dardaa wa hiya hujayma umu dardaa asugraa ana rajula nin ataahaa wuu u yimid faqaala wuxuu yidhi ina rajula nin qof ayaa naala minkii adiga ku caayay oo ku gaaray cinda cabdilmelik cabdilmelik ibni marwaan agtiisa fa qaalat waxay tidhi in nu'ban bimaa laysa fiinaa in nu'ban haddii nalagu gano oo nalagu ceebeeyo bimaa laysa fiinaa waxaan annaga aanan qabin oo aan nagu sugnayn fa taalamaa waxaa badan zukiinaa in nala ammaanay bimaa laysa fiina wax annaga aan nagu sugnayn inna lagu ammaanaa badan ayb cilmigeeda iyo fiiri fiqhigeeda haweeneydan marka umudardaa faqiihaday ahayd oo bukhaariga xataa uu keenayaa kitaab abwaabu sifati salaa meelaha waxaan filayaa fadhiga salaada markuu ka hadlayo ataxiyaadka iyo ayuu wuxuu yidhi wa kaanat umudardaa tajlisu jilsata arajuli fii salaatiha markaana wakaanat faqiihatan buu yii weynay marka aada diinta u fahamsanay ahayd markii la yidhi dad baa ku caayay oo hebel agtiisa wax kaaga sheegay waxay tidhi haddii wax annaga aanan qabin nalagu caayo tilmaan annaga aan nagu sugnayn haddii nalagu caayay ama wax naloogaga sheegay wax badanaa nala ammaanay waxaanan ahaynaa nalagu ammaanay darajo aanan gaarin ayaa nalagu sheeg sheegay ayb waxba kama soo qaadin marka in nu'ban kelmadda qariibkae ku jirta xadiidka nu'ban weeyaan oo min alabni yuqaalu abantu rajula aabinuhu wa aabunuhu marka mudaariceeda waxaa lagu keenayaa yafcilu iyo yafculu ayaa lagu keenaya idaa ramaytahu bikhallati suu arrin xun haddaad ku gantood ku tuurto qofkiina muxuu noqonayaa fa huwa ma'buunun ma'buunun qof yacnii lagu ganay wax laga sheegay ayib sidaasay marka i tiri wax badan baa nala ammaanay waxa annaga anaan gaarin hadda haddii nala caayo wax annaga anaan lahayn nalagu caayo ninkaa unbay dembigiisa u taallaa waa jawaab marka aada u fiican oo xikmad badani ay ku jirto qaala xadahanaa shihaabu bnu cabbaad whuwa abu cmr alkuufiyu hiqat qala xadaثna ibrahim bnu xumaydin الru'aasiy wahuwa abu isxaaq alkuufiyu hiqat can ismaaciil wahuwa bnu abi khaalid can qaysin wahuwa bnu abi xaazim qaala qaala cabdullaahi cabdullahi bnu mascuud wuxuu yihi daqaida qaala rajulu ninku hadduu yihaha lisaaxibihi uu ku dhaho saaxibkiisa anta caduwii cadowgaygaa tahay faqad kharaja axaduhumaa min alislaam labada midkood ayaa islaamka ka baxay ow bari-a min saaxibihi ama saaxibkiisiibaa beri noqonayo qaala qaysun wa akbaranii bacdu waxaa markaa kadib ii sheegay abu juxayfata ana cabdallaahi qaala ilaa man taaba markii dambe marka wuxuu yidhi ilaa man taaba arrintan marka tafsiiray u baahan tahay ama towjiih qof haddii uu yidhaahdo qof kale anta caduwii cadowgaygaa tahay uu yidhaahdo cadaawadu haddii uu leeyahay cadaawa dunyawiya iyo wax noocaasa oo qaraa-inta meesha taallo iyo ay tusayso de macnahan ma imaanayo marka mid baa diinta ka baxay ma imaanayo leanna cadaawaddiiba cadaawad adduunya isaga laabatay laakiin hadalkiisu wuxuu dhacayaa qofku markuu yidhaahdo caduwul islaamaa tahay islaamka cadowgiisaa tahay iyo muslimka cadowgoodaa tahay iyo waxyaaba marka diin ku ku salaysan marka ay tahay ee waxay la mid tahay marka islaamka cadowgiisaa tahay gaalaa tahay oo kale ay noqonay markaasna labada marka midkood unbaa marka baxayo hadduu ninkani run sheegayna waa run waafakanayaa haddii kale uunan run sheegin ee isagu beentiis tahayna isagii bay kelmaddii kusoo laabanaysaa ayb macnaha marka cadaawadu cadaawad diini ah marka uu u jeedo waa gaalaysiin macnahaas oo kale leedahay haddii uu u jeedo cadaawad aan iyada markaa diini aan ahayn oo iska adduunyada wax ku tacalluqana ma noqonayso gaalnimo laakiin iyada lafteedu ma bannaana marka muhiimka waxay tahay qof muslima waxaa la diidayaa qof walaalkiisa oo muslima inuu ka tasawuro ama uu ka suuraysto cadow inuu u yahay daacadna u ahayn ayb baabu saqyi lmaai xadiidkanna sanadkiisu waa saxeix baabu saqyi lmaai biyaha waraabintooda dadkii in biyo la siiyo biyo la waraabiyo aadaabtaas qaala xadaثna mسdd whuwa بن msrhd qala xadaثna cabdالwaxid huwa بن زiyاad qala xadaثna layث huwa بن abi sulaym waa ضaciif layth lakiin waa la mutaabiceeyo qays bnu sacdi can daawuus dabaraani baa wariyey oo qays bnu sacdin baa mutaabiceeyey dabaraani baa mucjamu sagiirka ku wariyey ibnu xibaanna sidoo kale abu yaclana dariiq kalau keeno simaak can cikrima kastoo marka dariiqaa simaak iyo cikrimo war ku jira haddana laakiin saddexdan dariiqba waa is xoojinayaan can daawuusin can ibni cabaas qaala adunuhu rafacahu waxaan malaynayaa daawuus inuu rafciyey xadiidka shaka laythun ayaa shakiyey qaala wuxuu yidhi fi bni aadama bani aadamka situuna wa halaahu mi-ati sulaama saddex boqol iyo lixdan xibnood ayaa ah aw cadmin ama laf aw mifsalin ama kala goys calaa kulli waaxidin mid kasta korkiisa waxaa fii kulli yowmin maalin kastaa sadaqatun sadaqadan marka waa min baabi shukri ayb oo inuu ka shukriyo ayaa laga rabaa ayb fii kulli yowmin sadaqatun ayaa korkiisa ah kullu kalimatin kelmad kasta oo tayibatin wanaagsan sadaqatun waay wa cawnu rajuli ninka kaalmadiisa akhaahu oo u kaalmaynayana sadaqatun washurbatu cabidda min almaai biyaha yasqiihaa oo waraabinaya sadaqatun marka washurbatu waa iska masder haddii sidaa la yidhaha washarbatu marka la yidhaahdana da waa hal mar kabinta oo biyo kabisiinayo iyaduna waa sadaqa wa imaadat اladaa can اطariiqi kaqa ka zuulinta dariiqa laga zuuliyaa wasaqda iyo dhibkana sadaqatun waay ayb xadiidkan isagana marka waa saxiix muslim baan isagoo mukhtasara wariyey qaala baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan almustabaani labada iscaynayso maa qaalaa waxay yidhaahdaan facala alawali ninka horey korkiisa tahay laba nin hadday iscaayaan dembiga meeshaa ka yimaado kii bilaabaa dushiisu uu yahay tarjamadan marka waxayna tusee alictibaaru bilasbaab asbaabta ictibaarinteeda ninkan hadda labadiiba dembi mid waaba la baashirayoo waa la gartayoo waa kii isagu hadalka afkiisa ka baxayo ninkan kale caydiisana inay timaado meesha yaa keenayn isagaa keenay fii waqtin waaxid buu marka wuxuu yahay mutasabib iyo mubaashir ayb sababta marka sharcigu aada u ictibaariyey waana arrima naga maqan waayo annaga fiqigeeda iyo fahamkeeda iyo tadbiiqeeda ninaa dariiqanba wax ka samaynaa waxbuu iska suranaa ma lagu wax maa ku dhiman karo dhibaato maa dhimaan karto maxaa ka dhalan kara dhan kama fekerno yacni shaygan aad qaadayso adiga ficilkaaga waxa ka dhalanaya maxay yihiin hadalka aa leedahay maxaa ka dhalan karo ma la fahamsana ayb walidaalika ninkii waxaad arkaya un marka uu dhibaato iyo dhiiqo uu dhex galo ayuu afka gacanta saarayaa uu yaabayaa un caqligana wax lagu garan karay ahayd caqliga caqliga fahmi waayey waa caqli aan ama mumaaraso fiqiga oo ulahayn ama aan nolosha xataa xayaatada xataa aan mumaaraso ulahayn marka dad waxaan iska nahay xayaatadii xataa aan mumaaraso ka aan mumaarasay karin ayaan u badanay nin kastaa marka waxa uu sameynaya ficilka ka dhalanayo oo isagaa loo haystaa xataa aakhira intaan la gaarin adduunyada adduunyada ayb haddaad moos iyo cambo qashinkiis ku tuurto wada albaabka hortiisa ee qof ku jabo adaa lagu haysta waa damaane mutasabib adaa ah ayb jinaayada iyo marka laga hadlaayo waxay uga hadlaan mubaashara iyo sabab iyo shardiyay uga hadlaan marka waxaas oo dhan marka waa un ficil adiga tacalluqaaga inay wax ku hallaabaan yaa ka dhexeeyo marka qofku inuu aada isu ilaaliyo waxaa dhacaya aan qaarkood aragno waxyaaba aada ar qariib u ah meel koronto oo mowd ah ay taagan tahay ayaa nin wuxuu ka suranaa baallo ama bir buu wuxuu ku dhegsanayaa korontadii liajli inuu marka dan ku gaaro uu birtaas korkeeda wax saarto adhow marka roob iyo waxbaa imaanaya waa lagu dhimanaa marka ninkani markuu birta ku mudaayo dadkiina hadday tala siiyaan ma aqbalaayo isagii caqligiisiina ma leh nacam hadhow markii la yidhaha diyaa lagaa rabaana wuxuu leey see la iga rabaa aniga nacam seen looga rabin waa waa mutasabib ninkan ninkan mowdkiisu sabab saa u noqday marka iska fiiriya wa waxaad samaynaysaan ficilkiina qowlkiina waxa ku dhacaayo ama uu keensan karo in qofku fiiriyo marka labadii iscayday facala alawali qala xadaanaa ibrahim bnu muusa wahuwa albalqiyu qala xadaanaa ismaaciil bnu jacfar qala xadaanaa alcalaa bnu cabdiraxman can abihi can abi hurayrata can الnabiy sal l slama qaal almustabaani ma qaala waxay yidhaahdaan facala lbaadii facala lbaadi-i kii bilaabay korkiisa marka almustabaani waa mubtadawa maa wixii waa shardiye qaalaa ay yidhaahdeen facala albaadi waa jawaabtii waxaanoo dhanna mubtadahaas horay qabar u noqonayaan almustabaani labada iscaynayso maa wixii qaalaa ay yidhaahdaan facala albaadi ka bilaabay dushiisa u labadooda maa lam yactadi intuusan xadgudbin almadluumu kii laga gardarnaa ninka laga gardaran yahay hadduu badiyo isagana uu xadgudbo de wixii isagaa qaadanaya markaas kaasi dembi waa yeelana haddii laakiin uunan isagu xadgudbino intii la yiri ku gaabsado isaga dembi ma laha leanna waa aarsaday walaman intasara bacda dulmihi fa ulaa'ika maa calayhim min sabiil hadduu badiya laakiin dheeraaduu la yimid ayb qaala xadaanaa axmed bnu ciisa wahuwa tustariyu qala xadaثna bnu wahbi qala akhbaranii cmr bn اlxariث can yaziid bni abi xabiib can sinan bni sacdi waa macruuf sanadkan shalay waa soo marnay xataa can anasi can الnabiy sal ll ly slama qaal almustabani ma qaala facala اlbaadi'i xataa yactadiya اlmadluum waqaala الnabiyu sal ll ly slam nabigu wuxuu yihi atadruuna ma garanaysaan malcadhu been abuuradku wuxuu yahay qaaluu waxay yidhaahdeen allahu warasuuluhu aclam qaala naqlu lxadiidi hadalka oo la tabiyo waay la wariyo min bacdi nnaasi dadka qaarkood laga qaado ilaa bacdin loo qaado liyufsiduu baynahum dhexdooda si uu u fasaadiyo dhexdooda nabyada iyo been iyo marka been abuuradku kaas waa baabkan marka maxaa loo dhex keenayna waxaa loo dhex keenay ninku markuu wax isku diro cay baa imaanaysa dadkii waa isku kacayaan waa iscaynayaan caydiibuu sabab u noqonayaa isaga hadduu doonaba run ha sheego qaala waqaala anabiyu sala alla ly slam in allaha caza wajala alleh awxaa ilaya waa ii waxyooday an tawaadacuu hoos isu dhiga ayb waa ii waxyooday an tawaadacuu ey tawaadacuu antaas tafsiiriyaa la helaa leanna waxyigu macna alqowl ayuu leeyahay anta tafsiiriyadana waa midda dhacdo wax qowl macnihiisa wato gadaashiisa anta dhacdo antaasna marka ay midda ay ku macneeyaan waa ay an tawaadacuu ay tawaadacuu waa taa marka walaa yabqi younan gardaraysanin bacdukum qaarkiin calaa bacdin qaarka kale xadiidkan ibnu maaja baa fi zuhdi kusoo saaray xadiidkani marka wuxuu tusayaa an tawaadacuudaas caydi iyo de waxyaabahaas haddii lagu caayo inaad iska dhaafto iska aamusto oodan waxba la caytamin ayb tawaaducaasina adda markaa de meeshiisa markuu joogo waa fiican yahay haddii laakiin booskiisii uu ka tago isaga laftiisa waxaa laga yaabaa maslaxo inay ku dhunto maalan ninkaani meeluu joogaa wax isaga ka roon male dadkii waa u baahan yihiin baahi bay u qabaan cilmigiisa maalan hadduu yidhaha waa iska tawaaducayaa waxba ma sheegaayo waxba ma aqaan aniga waxba ma aqaan bis waxbaa la weydiinayaa cid kaleo taqaan male waxba ma aqaan aniga ayuu leeyahay ee marka dambe midaa u istaagayan aan waxba ahaynba dadkii waa dhuminayaa dhow isagaa maslaxadaas baabi'iyey iyey meesha ka tegsiiyey marka meeshaasoo kale dee tawaaducu yani waa tawaaducayaa darteed inaad saa u tiraahdo ma fiicna dadkani marka inaad waxaas ka qaadato waayo waxay sheegto haddaad istiraa waxba adigu hays ammaanina waxaan aqaanaa aqaanaayo hadhihin shib iska dheh haddaad tiraahdid wixii marka maslaxadii sharciga meesha ay ku baaqato waa dhibaato marar badanna waa dhacdaa sidaas oo kale ayb baabun ay hada kani baabun baab ooyaan almustabaani labada iscaynayaan shaydaanaani laba shaydaan waa yatahaataraani baail markaa yacni ku hadlayaan wa yatakaadabaani isbeen sheegayaan yatahaataraani waa min alhitri wahuwa albailu hitrigu baailkaa la yidhaha wsaqau min alkalaam iyo warka xun qala xadaanaa cmru bnu marzuuq qala akhbaranaa cimraanu can qataada can yaziid bni cabdillahi bni shikiir can ciyaad bni ximaarin qaala qultu yaa rasuula allah arajulu alrajulu yasubunii ninku waa icaynaya maxaan yeelaa nin baa icaynaya qaala nabiyu sal l l slam almustabaani shayطaanaani yatahaataraani waa baailtamayaan wayatakaadabaani waana been sheegitamayaan yatahaataraani marka yataqaabaxaani fi lqowl war aan ficnayn bay iskula jahrayaan ayb xadiidkan sanadkiis waa saxiix ayb macnihii uu u tarjamay baana laga qaadanaya qaala xadaanaa axmedu wahuwa axmed bnu xafsin qaala xadaanaa abi wahuwa xafs bnu cabd bni rashid qala xadaثnii ibrahim whuwa bnu طahman can xajaaج bni xajaaji can qataadata can yaziid bni cabdillaahi can ciyaad bni ximaari qaal qaala rasuulu lahi sal l slam in allaha awxaa ilaya alla waa ii waxyooday an tawaadacuu ey tawaadacuu xataa laa yabqiya axadu calaa axadin si midkiin qofkiin ounan qof kale ugu kor gardaroonin walaa yafqara waxataa laa yafqara si ounan ugu faanin axadun axad calaa axadin qof korkiisa faqultu waxaan ihi yaa rasuula allah ara-ayta bal ii sheeg low ana rajulan sabanii fii mala-in nin hadduu dad igu dhex caayo ka war hum anqasu minii aniga iga hooseeyaan faradadtu calayhi marka aan radiyo u jawaabo hal calaya fii dalika junaaxun arrinta aniga wax dembiya korkaygu ma ma yahay qaala wuxuu yidhi almustabaani labada iscaynayaan shayطaanaani yatahaataraani wayatakaadabaani ayb marka xadiidka qeybtiisa hore muslim baa wariyey fii sifati اljanna ayuu ku wariyey ayb qeybtan dambena marka adab lmufradka un qeyb ku jirto ayb faqradaas dambe marka sabigaa isaga ma warinin qaala ciyaadun wa kuntu waxaan ahaa xarban lirasuuli illahi sal ll slam mid dagaal nebiga colla a ah baan ahaa fa ahdaytu ilayhi naaqatan hal ayaan u hadiyeeyey waxaan siiyey macnaha neef geelaan u hadiyeeyey qabla an uslima intaanan islaamin nin xarbiyana waa ahaa falam yaqbalhaa ma aqbalin nebiga wa qaala wuxuuna yidhi inii akrahu waan nacayaa aniga zabda almushrikiin mushrikiinta hadiyadooda waa nacayaa inaan qaato xadiidkan waxaan filayaa marka hadaa hadiyooyinka baabkeeda waa soo marnay isla kitaabkanaan kusoo marnay nebiga inuu hadiyada qaadan jiray xataa gaalada hadiyadooda mararka qaar inuu qaatay oo boqoradii iyo waxay usoo hadiyayeen wuu qaatay halkaana inii akrahu zabda almushrikiina ku taal markaas xagga aan joognayna sida loo jamciyo waa sheegay haye ya haye sax kuwa uu ka qaadan jiray waa dad ou islaamnimadooda iyo rajeynayo kuwa uunan ka qaadan jirinna waa kuwa aan la rajaynaynin islaamnimadooda markaas waxaana ku tusaaya isla xataa kuntu xarban lirasuulillaahi buu yihi xarbi buu ahaa marka wax cahdiyey heshiis midna ma jirin ayb marka inay abaaliya wax ku yeeshaan iyo waxyaabahaasuu diidaya marka ayb haddii marka maslaxo caama iyo mid khaasaba ay ku jirto waa la ogol yahay eh, haddii kalena ma maya baabu sibaabi lmuslim baabun ay hada kani baabun baab weeyaan sibaabu lmuslimi fusuuqun qofka muslimka caydiisu waa faasiqnimo qaala xadahanaa ibraahimu bnu muusa marka axaadiidtan oo dhan cayday ku saabsan yihiin dadkeenuna cayda aad bay ugu daran yihiin mararka qaar mujtamacaad gaalaa xataa qaabaysan isku caynin bay isku caynayaan iyagoo muslim muslimiina qof kastaa qofka kale waalidkiis iyo hooyadiis iyo aabihiis iyo si xun u caynayaa wax iska caadana waa ka noqotay waa akhlaaq xumada ugu daran shaa'icana noqotay wayna oo dad muslima dhexdood inay shaa'ic ku ahaatana ay aada ceeb u tahay waxyaabaha markaad magaaladan gasho aada aad ula yaabaysaa waxay tahay cayadaas oo kalea ka mid a waxaa ka mid a xishood darrida ikhtilaadka ikhtilaadka dhibba loomaba arkaba baabuurkii baabuurtii iyo meelaha laysugu yimaado iyo wax culaysaba dadka xataa waxaa laga yaabaa qofka war ilaahay ka cabsadasaan yaa la yeelin isagii baaba qariib loo arkaan dadku ma waynan muslin ahayn marka mase waa cawaan oo aan diin waxba weligood diin meel diin yaallaba dadaan dhege maqlin miyaha waxaasaa marka zinadana ku faafiyey warxumadana nagu nagu dhex badiyey marka mashaakilaadkaas marka waxay u baahan yihiin xuluul caamay u baahan yihiin marka oo qof walboo dadka bulshada kamida ah ay ka qeyb qaataan ma wax uu qof keliya ama masjid iyo waa ogsoonnahay wax laga xallin karaa maaha waa xuluul marka mujtamaca u taalla wa hadda ninkii arka mujtamacan baabuurtan iyo fiiriyo wuxuu isleeyahay dadkani diinta mardhow may soo gaartay aada ula yaaba aktharka dadka muslimiintana xoogaa xataa kuwo Eh, laga yaabo meelo badan inaanba uga roonnahay baa waxaas aan samaynin waxyaabahaas oo kale marka in la yska ilaalsho wuxuu leeyahy marka baabkan markaa sibaabu lmuslimi fusuuqun buu u baabeeyey qaala xadahanaa ibraahim bnu muusa qaala akhbaranii yaxya bnu zakariya bni abi zaa'idata can zakariya can abi isxaaq wahuwa sabiciy can moxamed bni sacd bni malik can abiihi sacd bnu malik ayb ka waa sacd bnu malik ibnu sinaan man huwa abu saciidin alkhudri can الnabiy sal ا l slama qaal sibaabu lmuslimi fusuuq waa daaca ka bax qaala xadaanaa moxamed bnu sinaan wahuwa alcawaqiyu qaala xadaanaa fulayx bnu sulaymaan qala xadaanaa hilaalu bnu caliyin can anasin qaal lam yakun rasuulu llahi sala ll ly slama faaxishan nebigu ma ahayn mid faa yacni fuxshi ku sifaysan walaa lacaanan mid lacnadid badanna ma ahayn walaa sabaaban mid cay badanna ma ahayn mid dadka caayo ma ahayn amhilat lmubaalaga laysa calaa baabiha nebigu mid dadka caaya maba ahayn kaana yaquulu cinda almactabati wuxuu dhihi jiray marka uu canaananayo canaanta agteeda maa lahu war maxaa ku dhacay kani tariba jabiinuhu goonkiisa ha dhace dhulka ha ku dhace tariba jabiinuhudaas buu dhahaya marku inuu dad canaanto uu rabo xadiidkan marka bukhaari kitaabladab buu kusoo saaray min saxiixihi qala xadaثna sulaymaan bnu xarbi wahuwa abu ayub alwashixiyu qala xadaثna shucbaة can zubaydi qaala samictu abaa waa'ili can cabdillaahi can الnabiy sal ly slam sibaabu lmuslimi fusuuq waqitaaluhu kufrun la dagaalankiisana waa gaalnimo gaalnimadanna marka waa kufrun duuna kufrin inay tahayna waxaa ku tusaayo wain daa'ifataani min almu'miniina اqtataluu iyagoo dagaalamaayo oo dagaal iskula jira haddana mu'miniin laga cabiray aimada ka aayaddaas ay u daliishadeen iyo qowluhu tacaala faman cufiya lahu min akhiihi shay-un ninkii wax dilay iyo ninkii oo wax ka dilay walaalo inay yihiina laga dhiga walaaltinimadaana waa midda islaamka idan marka kufrigaani waa kufrun duuna kufrin kufriguna laba u qeybsamaa sidiisa sida iimaankuba uu leeyahay laba dhinac oo iimaanku wuxuu leeyahy asal iyo farac akthar min cishriina imaaman min aimati salaf ayaa tilmaamtay sidaas iimaanku ictiqaad qowl bilisaan iyo camal bilarkaan weeyaan haddana qeybihiisaasoo dhan isku mid maaha qaybaha haddii la waayo iimaanba uunan jiraynin qaybana haddii la waayo iimaanku waa iska jiraa laakiin naqsi baa gelaya geed baana lagu mihaalayo alam tara eh, kayfa daraba allahu mathalan kalimatan dayibatan ka shajaratin طayiba asluhaa haabitun wa farcuhaa fi الsamaa jiridda haddii geedka laga gooyo magacii geed waa u dhammaatay haddii caleemaha iyo laamaha laga jarana waa geed naaqisaa la leeyahay tabtaas waa iimaankuna asalkiisuna acmaasha quluubta sida tasdiiqa iyo khawfkii iyo kuwa asalkoodii in la helo iyo inqiyaadkii iltizaamkii shareecada iyo waxyaabahaas in la helo iyo nudqigii la helo waxyaabahaasay marka ku tilmaamaan marka asluliimaan kufriga ka soo horjeedo waa akbar furuucda iimaanka kufri baa soo horjeedo leanna iimaan iyo kufri waa mutadaadaan iimaanka furuucdiisa kufriga kasoo horjeedana waa kufrun duuna kufrin maxamed ibnu nasr ilmarwazi juska labaad bilowgiisa tacdiimu qadri salah aaduu arrintan u faahfaahiyay nimankan murji-ada ee diidan ayagu acmaashu inay iimaanka ka mid tahay acmaasha jawaarixda inay iimaanka ka mid tahay ayaa waxay yidhaahdaan waxay dhihi jireen haddii acmaashu waa iimaan la yiraahdo waxaa ka dhalanaya haddii camalkii laga tagana iimaanka didkiisa oo kufri ah markaasi selafku waxay yidhaahdeen waaba ka dhalanaa ha didul iimaan oo kufri ah laakiin didul iimaan did اlsli miya mase waa did اlfarci hadday did اlasli tahayna waa mkrij can اlmila did اlfarci hadday tahayna kufri waa tahay waa sida hadda xadiidkan tilmaamayo kale laakin waa kufrun laa yanqulu can اlmila firaqan kaloo murjiada ama yani khawaarijta iyana waxay ku mihaalaan ayagu iimaanka geed kuma mihaalaan waxay keeneen marka amhila ah toban dirham toban dirham marka haddii hal dirham ka nuqsaamo magacii toban kulliyan waa la weynaa toban markay nuqsaanto sagaalaa la dhahaya marka toban naaqis toban oo naaqisa ma la dhahayo ayay yidhaahdeen marka alimaamu lmarwasi wuxuu yidhi alle iyo rasuulkaba iimaanka iyo mu'minka geed bay ku mihaaleen iyaga marka mihaalkoodiina waa xumaaday <coughs> wuxuu ku xumaaday tobankaani yacni dirham oo mid kale lagu daray mid kale lagu daray mid kale lagu daray tarkiibkay waxay ku noqotay isimkan tobanka ee sida marka tobanka tarkiibkeedu yahay ma lamid tahay iimaanku lamid maaha maaha leanna tobankaani haddii la qaato dirhamka ugu dambeeya iyo kan ugu horeeya isku mid waha eeg wax masiyaa kale ma laha laakiin geedka ama bani aadamka qofka isagu masiyow kale leeyahay xubnihiisa qaar baa adiga haddii hadda halkaa lagaa gooyo xayaato rajo ma laga qabaa maya fartaas haddii lagaa gooyana rajo waa laga qabaa soo maa marka taasay u eg tahay ay tan uga ekaansho badan tahay aduu marka bakti dheer u galay qala xadaثna abu macmar qala xadaثna cabdاlwariث can اlxuseyn wahuwa xuseyn almucalim xuseyn bnu dakwan can cabdالlahi bni buraydata qaal xadaثna yaxya bnu yacmur ana abalaswad addiiliy xadatahu anahu samica abaa darin qaala samictu nabiya sal ly slama yaquul laa yarmii rajulu rajula bilfusuuqi nin nin fisqi kuma tuuro walaa yarmiihi bilkufri gaalnimana kuma tuuro ila irtadat calayhi waa kusoo laabanay isaga in lam yakun hadduunan ahayn saaxibuhu qofkiisa kadalika sidaas arrintu marka inaynan kufriga keliya ahayn soo ma arkaysa haddaad qof tiraa faasiq waa kugu soo laabanay hadduunan ahayn haddaad tiraahda mubtadic ounan ahayn waa kugu soo laabanay adeeg leanna ibtidaaca fisqiga kufriga nifaaqa shirkiga iimaanka kulli dulmiga kulligood asmaa sharci ah asmaadan sharcigaa marka bixiyo marka qofka uu qaatana axkaamaa ka dhalato walidalika masaa-ishan culummada waxay u yaqaanaan masaa'il اlasmaa'i wاlaxkaam labadaa laysraaciyaa leanna asmaadaana axkaami ka dhalanaysa marka hadda asmaadan haddaa gafto xukunka aada samaynaysaa muxuu noqonaa marka waa gafsanaan saas darteeda waxaa loo leeyay wararta asmaadan ha layska hubiyo yaa gaala yaa mu'mina yaa yacni faasiqa yaa mushriga yaa munaafiqa yaa yacnii kaafira asmaadan horta iyaga qofku ha barto ha ogaado ayib haddii kale axkaam bay wada wadanaysaa ayb qaar baa marka kufriga aada isaga ilaaliyo dadka laakiin tabdiica iyo ku belaysan laga yaabaa marka xataa qofkii kufrigii muxaqaqa ahay xataa wuxuu leeyahay maya maya kufriga dheeldheel maa loo kaadiyo tabdiiciina waxaad moodaa in la yidhi iyada hala daaqo wax dhibaata oo ku jira male kaas waa mubtadic khabiid midkaas waa dallun mudilun boqolaalkaas xugun u ridaa kaas iskama ilaaliyo midkanu iska ilaaliyaa marka tarbiya xumo way hadda xadiidkani wuxuu tilmaamayaa wuxuu leeyahay laa yarmi rajulun rajulan bilfusuuqi fisqigii waa ku jiraa marka ayb wbالsnadi can abi dri anahu samica الnabiya sal ll slam yaquul man idacaa ligayri abiihi aabihii gayrkiis qofkii sheegto ninaan dhalin yani ninkii sheegto isagoo weliba nacaya aabihiis oo abaal dhacaya aabihii dhalay wahuwa yaclamu isagoo og faqad kafar waa gaalooday haddii uunan ogeyn waxba maaha haddii isagoo og aabihiis yaqaano ou ka leexdo nacayb oo u qabaha faqad kafar kufrigaanina waa kufru nicma waman iddacaa qowman qolo qofkii sheegto laysa huwa minhum isaguna uunan ka mid ahayn falyatabawa maqcadahu min annaar anuu reer hebeelaan ahay buu yidhi waa been waan ogyahay waman dacaa rajulan bilkufri ninkii qof kufri ugu yeedho oo gaal yahow yidhaah aw qaala caduw allaahi yaa caduw allaahi yidhaah walaysa kadalika walxaal laysa kadalika sidaana ounan ahayn ilaa xaarat calayhi isagay kusoo noqonaysaa ayb xadiidkan bukhaari kitaabu lmanaaqib buu kusoo saaray muslimna sidoo kale waa wariyey qaala xadaanaa cumaru wahuwa cumaru bnu xafsin qaala xadaanaa abi wahuwa xafs bnu kiyaas qaala xadaanaa alacmash qaala xadaanaa cadiy bnu haabit qaala samictu sulaymaana bna surad rajula min asxaabi الnabiy sal ll l slama weeyaan isaga qaala istaba rajulaani laba nin ayaa iscaayeen cinda nabiyi sal l slam nabiga agtiisa faqadiba axaduhumaa midkood waa xanaaqay fashtadda qadabuhu caradiisii baa adkaatay xata intafaqa wajhuhu ilaa wejigiisu bararay riwaayaadka qaar waxay leeyihin xididadiisa iyo halbowlayaalkiisaa barareen watagayara waa doorsoomay faqaala nabiyu sal ly slam nabigu wuxuu yidhi inii laa aclamu anigu waxaan garanayaa kalimatan kelmad low qaalahaa hadduu dhihi lahaa ladahaba canhu aladii yajidu waxa uu dareemayo ou tegi lahaa faindalaqa ilayhi rajulu ninkii baa u tegay faahbarahu waa u sheegay biqowli nabiyi sal ll ly slam nabiga warkiisiibuu u sheegay wa qaala wuxuuna yidhi tacawad billahi min ashayطaani اrajiim shaydaan alle ka magan gal wa qaala ninkii wuxuu yidhi ataraa bi ba'san war dhibaato maa igu arkaysa aniga amajnuunun ana mawaalanahay yidhi aniga mawaalanahay idhab tag buu yidhi xanaaqi baa weli ku jira rasuulki saasuu ku leeyahay tacawad billahi min ashayطaan rajiim aniga maa waalan u leeyahay xanaaqu marka wax aada u daran waayo walidaalika nebiga ninkii waanada ka dalbay wuxuu ugu soo koobay laa taqdab laa taqdab laa taqdab carada waa caroonaysaa laakiin ha dhaqan gelini oo ku dadaal inaa isxakamaysood iscelisid mararka qaar marka qofkii haddee waxaanoo kale yaa ka imaanaya isaga marka haddee rasuulka khilaaf iyo kama aha caradii baa laakiin ka qaalib noqotay ictidaalkiibuu ka tegey markaasuu sidan dhahaya ayb caradu marka waa waa darantaha qofku wax ka caraysiiya marka uu arko waxaa laga yaabaa ficilkiisii iyo inuunan markaas yani walidalika alla markuu ka hadlayay nabiy llaahi muusa qisadiisa wuxuu ka cabiray walamaa sakata can muusa algadabu aqada alalwaaxa markii horena marka eh, wuu yimid isagoo markaa walamaa rajaca muusa ilىa qowmihi غadbana asifan qaala bi'sa maa khalaftumuunii min bacdii acajiltum amra bi'sa maa khalaftumuunii min bacdii yani waalqa lalwaaxa waakhada bira'si akhiihi yajuruhu ilayhi alwaaxdii iyo towreed ugu qornayd buu tuuray walaalkiisuu marka ku dhegay garka iyo ka qabtay intuu yani <clears throat> carooday dayb markii dambe caradii ka xasishayna waa kii soo qabsaday caradii marka waa qofkii waxba waa de yani waxaa laga cabirayaa inay ka qaalib noqonayso mar waxaa kaloo laga cabirayaa markay ka baxdana inay ka xasishay caradii baa marka waxay leedahay marka caradu ta'hiir qala xadahanaa khalaad bnu yaxyaa qaala xadahanaa sufyaan can yaziid bni abi ziyaad waa daciif ninkan can camr bni salama can cabdillaahi qaal maa min muslimayni ma jiraan ilaa baynahumaa dhexdooda min allahi caza wajala sitrun baa ah dhexdooda xijaab aya faidaa qaala axaduhumaa midkood hadduu ku yihaha lisaaxibihi saaxibkiisa kalimata hajrin kelmad lagu kala tago faqad kharaqa sitra allaahi ilaahay xijaabkiisii iyo asturkiisiibuu jeexay waidaa qaala axaduhumaa lilaakhari midkood hadduu ka kale ku yihaa anta kaafirun gaal baa tahay faqad kafara axaduhumaa midkood baa kufriyey de wuuna keeni doonaa kufriga hadduu ta'wiil jira iyo haddii kale iyo isagaa keeni doona hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed